xamar xumaaday xishoodkii laga taagay xumaan ku faaftay xijaabkii la xooray xamar xumaaday xishoodkii laga taagay xumaan ku faaftay xijaabkii la xooray hablii xishoon jiiray xaalkood xumaayo haarantay quutan xalaashay ka kibraan hablii xishoon jiiray xaalkood xumaayo haarantay quutan xalaashay ka kibraan xamar xumaaday xishoodkii laga taagay xumaan ku faaftay xijaabkii la xooray xamar xumaaday maan ku faaftay xijaabkii la xooray xeerkii gaalada dumarkii xoojiyey diinteena xooray xisaaba sugayse xeerkii gaalada dumarkii xoojiyey diinteena xooray xisaaba sugayse xamar xumaaday xishoodkii laga taagay xumaan ku faaftay xijaabkii la xooray xamar xumaaday xishoodkii laga taagay xumaan ku faaftay xijaabkii la xooray gabdhow xishooda xaaraanta ka dhoorta naftin xisaabsha intaan la xisaabin gabdhow xishooda xaaraanta ka dhoorta naftin xisaabsha intaan la xisaabin xamar xumaaday xishoodkii laga taagay xumaan ku faaftay xijaabkii la xooray xamar xumaaday xishoodkii laga taagay xumaan ku faaftay xijaabkii la xooray wadad xumaaha xaaraanta eegana xerkii gaalada qalinku saxiixay wadad xumaaha xaaraanta eegana xerkii gaalada qalinku saxiixay xerkii gaalada qalinku saxiixay